شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii sideedaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya ama alshamaa'ilu nnebi aniga xadiidka lixdan iyo lixaad buba ii qorayaaba xadaanaa cabdi ibnu xumayd qaala xadaanaa cafaan cafaan ibnu muslim ibni cabdilaahi albaahili abu cutmaan asafaara albasri tiqatun habti qaala xadaanaa cabdulahi bni xasaan alcambari majhuul weeye cabdulaahigaas cabdullahi ibn xasan atamiimi abujunayd alcambari waa maqbuul budhaa xaafidku waa nin majhuul can jaddatihi duxaybata wa culaybata can qaylata binti makhramata meeshan waxbaa ka khaldan laakiin waan sixi doonnaa canqaylata oo ayeydooda aabba ah bay labadaa asagu wuxuu wax ka warinayaa labadiisa ayeeyo labadiisa ayeeyo waxay wax ka warinayaan ayeydood aabbo oo aabbahood dhashay qaylata binti makrama qaalat waxay tidhi ra'aytu waxaan arkay annabi sal ly salam wa calayhi cala arasuul asmaalu mulayatayni asmaalu laba maro oo mulayatayni dhammaaday ay dushiisa yihiin kaanataa bizacfaraanin masbuuqun bizacfaraan labadaa maro oo zacfaraan lagu qasay waqad nafadatu welibaa iska tuurtayoo ay daadisay haddana maradiibaa taftihii ninkii garanaya garanaya dee cumaamadaha markaynu xerta ahayn xoogaa cumaamada waxaad iskaga bedesha ma helisid moogta halkaa cumaamadan baad leedahay marka waxaad samaynaysaa tifta baa la yidhaahdo ama rinji baad gelinaysaa markaad gelisid hadhowta waad wadhi laakiin ma maroojinaysa haddaad maroojisid dee midabkii baa ka dhammaan waad rinjiyeen caadi baad u rinjiyaysay moogta hadhow markuu qalaloonbaad yar hurgufi xoogaa fidha unbaa ka yarkici hadday shalay guduud ahayd maanta buluug bay noqon hadday buluug ahaydna guduud bay noqon caddaan hadday ahaydna kolba noocaad gelisata guduud bay isku bedeli waagii hore marka labadaa mare ee dulufka ee dhammaaday ee baaba ah ee haylhaylaamaha ah samalka asal ahaan waxaa la yidhahdaa al jamcu samal weeye wahuwa thawb lbaali baa la yidhahdaa maradaa yacni maaragtay dhammaatay baa la yidhaahdaa zacfaraanka la mariyey nafadatu way daadisay ama way tuftay yacnihii waa zacfaraankii ama midabkii marsanaa ayaaba asal ka baaday wuu ka baaday wuu ka dhammaaday wa fi lxadiidi qisatun dawiilatun horta intaynaan eh, qisaduu sheegaya waxaa inaan fiirinba duxaybata bintu eh, ulaybata alcambariya waa maqbuula buu leeyahay islaantan meesha uu eh, culayba ku leeyahay waxaad ku bedeli duxayba waa sax laakiin culayba waaba aabbahoodba culayba waaba aabbahood islaanta marka labaad waxaa la yidhaha magaceeda safiya marka safiyatu bintu culaybata alcambariya iyo duxaybata bintu culaybata alcambariya wa qowluhu can jaddatihi duxaybata wa culaybata can qaylata haakada waqaca fii nuskhatay shamaa'ili wahuwa khata'un kitaabka shamaa'ilka ee tirmidi saasaa ku qoran waana khata' jaamicu turmidi markaynu maraynay waxaynu ku marnay asagoo dhahaya can jaddatayhi duxaybata wa safiyata bintay culaybata wahaakada dakarahu almu'alifu cala asawaabi fii jaamicihi fii kitaabi libaas baabu maa jaaa fi thawb alakhdari xadiidka can cabdi bni xumayd faqaala can cabdilahi bni xasaan anahu xadaahu jadataahu safiyata bintu culaybata wa duxaybata bintu culaybata can qaylata bintu makhramata wa kaanat rabiibatahumaa wa qaylatu jadatu abiiha am ummahu anahaa saaso kale marka sheeh axmed jaamicu tirmidi markaynu maraynay xadiidka kitaabu libaaskan hadda uu shamaa'ilku ina siinayo buu wuxuu ku saxayaa marka marka sheekhoo kitaabkiis jaamica ah, jaamicu tirmidina wuu ku saxaa halkan xoogaa khata buu ku galaa intaad waa fahanteen soo maaha mar labaad ha soo celinina marka wey waayahay amaa qisada tawiilka uu sheegayo le qisatun tawiila waa qiso aynu ku marnay bacd kuba qoran oo islaan haweeney dood dhacday iyo islaan marka meesha timidoo nabiga uba arkaysay inuu baa qadarkiisa iyo maaragtay cizigiisa iyo sharafkiisa ilaahay weyneeyey ee uu yidhi ilaahay innaka la calaa khuluqin cadiim kabacdina qolyaha nabiga wargeliya waxay ku dhaheen islaantii rasuulka ilaahayow sibay maaragtay u yar khalkhalsan tahay oo ay marka adu qiso noocaasoo kale taa weeye waxba yacni waqtiga iskaga luminin waa iska maaragtay qisa iska iman doonta kitaabteeda xadaanaa qutaybata bnu saciid aburaja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lobi qaala xadaanaa bishr mufadal can cabdillahi bni cuhmaan bni khuhaym can saciid bni jibaan can ibni cabaasin qala qala rasul slam calaykum bilbayaadi calaykum ilzimu laazima bilbayaadi warhooy dharka cad xidha oo min athiyaabi yacnii maarata ka mid ah calaykum bilbayaadi min athiyaabi dharka kiisa cad laazima hadda khamiis cad baad qabtaa iyo koofiyad cad yaa maawise cad baad qabtaa aniga laftarkaygu hadda maanta waan qabaa hade koofiyaad cad baan qabaa khamiis cad marka markaan baabkan gelayna waa inaan dhar cadcad soo xidho xadiidka yaa soo saa maaha tadbiiqan ah, hadda ka war haddaan caawa dhar wada madow adde xaloo kale ah, baabka markaan akhrinayay eh, abwaab kale waxaa laga yaabaa inaan dhar madowba qabayba laakiin maanta markaan xadiidka akhrinaya calaykum bilbayaadi min athiyaabi marka waa inaan khamiis cad hadda wax walba kabaha waa inay caddaadaan sharaabaadku waa inay cadaadaan macawistu waa inay caddaato sarwaalka goose waa inuu cadaado khamiisku waa inuu cadaado koofiyaddu waa inay cadaato cumaamaddu waa inay cadaato kitaabka xataa <laughs> ma hadda ka hor ada ajir baad ka maxaad la wada cadda halguni haye waayahay calaykum bilbayaadi min athiyaabi buur liyalbasaa xidho aa liyalbashaa ha xidho axyaa'ukum kiina nool wa kafinuu ku kanfa oo ku duuba fiihaa e, fi lbayaadi hiyaab wey dharka cadcad mawtaakum kiina dhintay fa inahaa min khayri hiyaabikum dharkiina dharka ugu fiicani waxbaa ku helay sheeh axmed iska raali noqo fa inahaa min khayri hiyaabikum ninkan la xidhinnin ma ahe fa inahaa iyadu min khayri hiyaabikum dharkiina dharka ugu fiicani waa dharka cadcade midkiina dhintayna ku duuba sida nanaco horaya gadaal dhexba ka xidhiya kurba kiina noolna waxaad ku samaysaan khiyaarey ha xidho markaayadahwxidhanne xadaanaa muxamed ibn bashaar bundaar shaykhu ljamaaca yerlo kutuba sita qaala xadaanaa xadaanaa cabduraxmaan ibnu man cabduraxmaan ibnu abi shabiib cabdiraxmaan eh, maymuun ibnu abi shabiib arabciy can xabiib ibni haabit xabiib ibni abi haabit qays ibni dinaar alasadi abu yaxya alkufi hiqatun faqiih jaliil wa kaana kahiiru lirsaal watadliis can maymuun ibni abi shabiib maymuun ibni abi shabiib alribciyi abu nasr alkufi saduuqun kahiiru lirsaal waayahay can samurata ibni jundub radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam ilbasuu xidha albayaada dharka cadcad xidha laazima fa innahaa dharka cadcad ayaa adharu nadaafad badan wa adyabu udgoon badan wa kafinuu kanfa oo ku xidha fiihaa fi tiyaabi bayd mawtaakum kiina dhintayna markaa ku xidha weye xadaana axmed ibnu manaac albaqawiy xadaana yaxya ibnu zakariya ibn abi zaa'idata ibn abi zaaidat alhamdani alwaadic abu saciid alkufi hiqatun mutqin qaala xadaanaa abi aabbihii oo ah zakariya ibn abi zaa'idat alhamdani alwaadici abu saciid can muscab ibni shaybata muscab ibnu shaybata ibnu jubayr ibnu shayba ibnu cuhmaan alcabdi almaki alxajabiyi layin alxadiid can safiyata binti shaybata can caaishata radia allahu tacala canha qaalat kharaja waa baxay rasul sal slam baa baxay daata khadaatin aroor arooraha ka mida walxaal calayhi cala arasuul mirdun uu yahay macawis ama dhudho yacnihii min shacarin aswada tima markaa madow ka samaysan halkaa waxaa laga ixtiraasayaa mujarad uun inaan loo fahmin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu xidhan jiray keliya uun dhar maxay cad saas darteed ba axaadiida ku timid dharka madow in la xidhan karana ayuu sheekhu u keenay eh, eh, eh, raximahu allahu tacaala mirdigu marka asal ahaan huwa kisaa'un tawiilun waasicun min suufin aw shacrin aw kataanin marka jidhkao dhan baa marka lagu asturaa adigu waa wax kale ma ahaane waa dhud dheer ama maro dheer maryahan maarata go-an caadige furaashyada aan saarano somada arag aan ku goglano ee dhudhumana furaashada halnafarka aan ku gogollo ee caadiga suuqa laga soo iibiyo kaa un weeye ku kala ma ah min shacrin timo ka samaysan aswada oo madow xadaanaa yuusuf ibnu ciisa yuusuf ibnu ciisa ibnu diinaar azuhriya abu yacquub almarwazi hiqatun faadil qaal xadana wakiic min aljarax xusein araasi qaala xadaanaa yuunus ibn abi isxaaq asabiici can abiihi aabihi can shacbiyi caamir shurxiil shacbi wadaadka adacamr bin cabdillahi alhamadani iyo wiilashiisa in badan baan soo tacriifiyey yoonas bn abi isxaaq camr bn cabdillahi alhamadani alsabiici almukthir abu israa'iil alkuufi saduuqun yahim can abiihi can shacbiy ashacbi xataa maraasiiluhu saxiixa huwa waman waa ka kale taabiciga jaliilka muxuuha maya waxaan rabaa taabiciga jaliilkaha idinkaan idiin dirayaaye waa shaqo guriga keena ninkan iyo nin kaleo maraasiishiisu ay saxiix tahay baa jirta oo caan ah yaa ayaa jira waayahay can ishacbiyi caamir curwat ibn lmuqiirat waxaan u jeedaa sulaymaan ibni mihraan alasadi alkaahili abu muxamed alkuufi alacmash ma cid kalaan tacriifinayaa alacmash hiqatun xaafid sulaymaan ibni mihraan lama dhaha dee ninkan ninkan waxaa la yidhaahdaa magaciisa caamir ibnu shurxiil ashacbi ayaa la yidhaahdaa hoos marka sulaymaan imran alasadi alkaahil a maxamed alkufi alacmash tiqatun xaafid ayuu qoray inuu ku tarjameeyey mana aha can curwata ibn lmuqiirata ibni shucbata athaqafi abu yacquub alkufi hiqa marka caamir ibnu shurxiil ashacbi saciid ibn lmusayib iyo asaga maraasiishooda waa saciid musayib wey saxaabiga taabiciga kalen sheegaya saciid ibn almusayab ibnu xasan marka hadda halkan sulaymaan ibnu mihraan alasadi alacmash iyo ashacbi isku nin ma aha marka halkan shaarixu wuxuu khalday magacaan magaciisa in buu siiyey wadaadka ninkan waxaa la yidhaha caamir ibnu shuraxbiil ashacbi ayaa la yidhaahdaa can abiihi aabihi anana sal slama labisa waa xidhay nebi maxamed jubbatan jubbad ayuu xidhay ruumiyatan ruum loo nisbeeyey dayiqata alkummayni cumaacumteedu ay cidhiidhi tahay markaa yadahawy umaacumta adai maxaan ku sheegnay halkaas soo maaha labadaasaan ku sheegnay markaayadahawumacumtaasaan ku sheegnay dayiqata alkummayni baabu maa jaaa fii cayshi rasuul sal slm nabi maxamed iyo nooloshiisii cashaawaqadihiisi xadaanaa qutaybat bnu saciid aburaja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yaril qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can ayuba ibn abi tamiit asakhtiyaani ayuub ayuub ibnu abi tamiimata kaysaan asakhtiyaani abubakr albasri hiqatu tabta xuja min kibaari alfuqahaai alcubaad can muxamed ibni siriin alansaari abubakr bn abi camrata albasri hiqatu habti caabid kabiiru lqadri kaana laa eh, yara riwaayata bilmacnaa qaala wuxuu idhi kunnaa waxaanu ahayn cinda abi hurayrata wa calayhi calaa abu hurayra thawbaani laba mara ayuu qabay mumashaqaani oo yacnihii maaragtay masbuuqaani bilowni alaxmar tifta guduudan ama zacfaraan guduudan lagu dharoobay la rinjiyeeyey rinji guduudanna markaa lagu dharoobay ama waxaa tidhahdaa mumashaqaani lagu dharoobay min kataanin kataan suuf lagu dharoobay suuf lagu dharoobay lagu gaaray lagu gadaamay masbuuqaani bilown alaxmar fatamakhada markaasuu ku duufsaday oo ku xaakooday fii axadihimaa labadii mara midkood faqala wuxuu uhi bakhin bakhin bakhan waa kalimatul istiqraab ayaa la yidhaahdaa oo yacnaheedu yahay yacnii kalimatun tuqaalu cinda alfaraxi waaridaa'i bishay marka waa lagu celceliyaa waa ka nabigu lahaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun saxaabigii jaliilkaha waa ka yidhi rasuulka ilaahayow beertayda bayruxa saacaddaa laga bilaabo waa sadaqa buuri adduunkan ugu jecla markaasuu nabigu uhi bahin bahin daaka maalun raabix bu nabig ala slat waa maal laga faa'iiday buui kaas qaraabadaada u qayb buui meesha harta gey rasuulka ilaahi markaasuu hi meeshaan raba geyn maaye qaraabadaada unu qaybi bas khalaas <clears throat> marka abi hureera wuu isla yaabay intuu barwaaqoobay oo laba mara xidhay oo geesaha fiirfiriya oloo barwaaqoobay abi hureera isqaadqaadaya wuxuu yidhi faqaala bahin bahin yatamakhadu xaakaysanaya oo maduubsanaya abu hurayrata filkataani cudbi iyo suufiya qudni mare lagu xardho lagu gaaray oo lagu tolay oo lagu hagaajiyey maku duubsanaya oo maku xaakoonaya laqad ra'aytunii waxaan isgaranayaa buui walxaal innii anigu la akhiru aan dhacayo fii maa bayna mimberi rasuulilah sal ly slam wa xujrati caa'ishata caa'isha qolkeediiyo mimbarka nabiga inta u dhaxaysa ayaan ku dhici jiray buui maqshiyan xaalaan eh, maqshiyan calaya xaal la imiir daboolay oo intay gaajadii waan diiday diiritaan baa la yidhahdaa gaajadii intay iga tan baan diiday markaasaan mar istaaga ka dhacay laqad ra'aytunii wa innii la akhiru inaan dhici jiray fii bayna mimbar sal slm wa xujrati caaishata maqshiyan calaya fayajihu markaasuu iman jiray aljaa'i mid imanaya fa rijlahu calaa cunuqi carabta waxay caadow lahay aan qofka jinka ku dhaco qoorta iskaga istaagi jireen intuu afka wax cad ka sii daayo unbuu indhaha kala qaadi jiro kici jiray yuraa asagu u arkaya anna bii junuunan inaa jin i dardaroon waan lahay wamaa bii junuunin buui waalina ima haysee cid iga fayo ma jirtee wamaa huwa ila aljuuc buui wamaa huwa xaalkaygu ma aha nin buuhi waxaan imiir daboolay ila aljuucu gaajo mooyaan wax kale maba jira yacnii nooca min aljunuun wahuwa sarcu waxay u arki jireen suuxdin xadaana qutaybata bnu saciid abu raja albaqlani athaqafi qaala xadaana jacfar ibnu sulaymaan adubaciy jacfar ibnu sulaymaan addubaci abu sulaymaan albasri saduuqun zaahid lakinahu kaana yatashayac can maalik bni anas imaamu can maalik ibni diinaar dheh maalik ibni anas iyo maalik ibni diinaar maxaa isku shaqo ka dhigay maalik ibni diinaar asaami annaaji azaahid abu yaxya saduuqun caabid qaala wuxuu idhi maa shabaca ma dhergin ma cokonaanin ma bakakhin rasuululahi sal ly slama min khubsin kibis iyo canjeero qadu weligii walaa laxmin iyo hilibtoona ilaa calaa dafafin ilaa maca dayfin marti inuu la joogo martidaa xurmaynayo la qaadqaadanayo la cunayo isleeyaha kaga bixin mooyaane weligii nebi maxamed asagoo keligiia cunto kama dhargan wey macnaheeduna waxaa weeye qofka asagoo keliga inuu wax ka dibiro ka dhargo keligii cuna keligiibuu dhintaabalig ilaa calaa dafafin ilaa maca dayf qaala maalik wuxuu uhi sa'altu rajulan min ahli lbaadiyati baan weydiiyey buui ma dafafu baan idhi buui war dafafkani muxuu yahay baan adaan reer baadiya af soomaaliga af carabiga yaqaanee qaala wuxuu idhi an yatanaawala maca annaas waa dadka micigooda inaad cuntid buudhi waa inaad marti cunto la cuntid ood marti la daaqsatid ood la qurbaanaysid weeye baabu maa jaaa fii khufri rasul l slm xadiidkae maad laadihin lambarkiisa ani toddobaatan iyo laba ii qoraya a toddobaatan iyo labo ka soco baabu maa jaaa fii khufi rasuulilah sal sl nabi maxamed iyo khufkiisii kabagashigiisii xadaana hanaad ibnu sariya abu sariyata alkufi qaala xadaana wakic min aljarax xusaan ru'aasi can dalham ibnu saalix dalham ibnu saalix alkindi alkufi daciif can xujayr ibni cabdilaahi xujayr ibni cabdilaahi alkindi asna waa maqbuul buraa xaafidku xafidn xajar tahdiibu lkamaalka saasuu kusoo guuriyaa <clears throat> can ibni buraydata can abiihi ana anajaashiya huwa laqabu muluuki alxabasha najaashi magaca qof keliya iska lahaa ma aha sida fircoonku faraacina u ahaayeen namruudku namaarida u ahaayeen aynaa fircoon wa karcaano waman malakal arda wawalla wacazal aynaa namruudun wa kanc miyuha marka kuwan iska daaya ila socdaya ila wareega cadaysta marka e, annajaashu huwa laqabu muluuk alxabasha ka tubacin lilyaman tubac ilyamani weligaama maqashay kaasuu la macno yahay wa kasraa lilfurus fiir hadda asmaadan baro najaashad boqor walbo etoobiya xabasho soo mara najaashi baa la saa baro ku keliya ma aha kii nabigu la kulmay najaashi bu kuwa kadamba najaashi kii hore najaashin buu ahaa tubaci lilyamanna way fara badan yihiin kisra lilfurus faransiiska waxaan ujeedaa faris faris abraways alcadiimi iyo yazdajari ya wa qaysar liruum wa hiraqla lishaam hiraqla muxuu ahaa lishaam buu ahaa wa fircoon limisr wasmu haada najaashiyi asxamatu waa magaciisa la yidhahdaa barta asxama ayaa magaciisa la yidhahdaa asxama bisaad la akhriyo maata sanata tisca min alhijra sanadkii sagaaladii hijrigu dhintay waqad arsala ilayhi rasuulu sal ly slam camr ibna umayata damri wa kataba ilayhi yadcuu ila alislaam fa aslama walama maata akhbarahum bimowtihi eh, walammaa goortii maata uu dhintay akhbarahum waxay u sheegeen nebi maxamed sal ly slam bimowtihi geeridiisa wa sallaa calayhi salaata aljanaasati cala alghaa'ib ninkaasaa asxama laya boqor asxama annajaashi waa laqab guud weeyeoo taata la qaata wey waa janan wey janan janan iyo janaraal oo kaleeta wey ana najaashiya najaashi ahdaa waa soo hadiyeeyey lilnabiyi sal ly salam khufayni laba qof oo aswadayni madmadow saadajayni oo badhaxla saafi ah laba qofoo madmadow oo wax taraxa aysan jirin fa labisahumaa waa xidhay nebi muxamed uma tawada'a waa weyse qaatay waa calayhimaa markaasuu dusha ka masaxay xadaanaa qutaybata ibnu eh, saciid aburaja albaqlaani qaala xadaanaa yaxnu zakariya ibn abi zaa'idata can ilxasan ibni cayaash xasan ibni cayaash ibni saalim alasdi abu maxamed alkufi saduuq can abi isxaaq asabiiciy abi isxaaq caamir eh, waxaan u jeedaa abi isxaaq maya eh, abi isxaaq sabiici ma aha ninkan asaga abi isxaaq uu ku leeyahay sulaymaan ibn abi sulaymaan fayruus weeye abu isxaaq abuu weeye abii ma ah waa abuu abi isxaaq haddaade la yidhaahdo xadiidka abi isxaaq asabiici unbaad carabka kula orday dabaqadana kulba meelahaasubay kaag agdhowaada canilbaraa buu yidhahday idan ninkan waxa weeye ashaybaani abu isxaaq ashaybaani alkuufi hiqa can ishacbiyi caamir ibnu shuraxiil ashacbi abu camr hiqatun mashhuur faqiih faadil kolkii hore magaca wuu qalday wuxuu yidhi camr ibn wuxuu eh, sulaymaan ibnu miraan alacmash ayuu markaa ku khalday de waxa biniaadam weeye wuu khaldi kitaabkaad maanta markaa intaasoo qalad baad ka soo saaray wax ma jira hadda markaan hadlayno meeshii xasan ahayd xuseen baan dhahaynaa meeshii maxamed ahayd axmed baynu waa iska sabqlisaan qofka markaa dhow ama dhegaysanaya ama hadda markaa fadhiyaba waa inuu iska garto waqas calaa dalika takun callaama qaala wuxuu idhi qaala almugiiratu bnu shucbata ahdaa wahdii dixyatun dixyatu dixyo ninka la yidhaahdo radia allahu tacala canhu arda linnabi sal slm qufayni laba qof uusoo hadiyo fa labisahumaa nabigu waa xidhay qof waad garanaysaan xadiidkii eh, aynu ku mari jirnay eh, eh, xadiian faraha badan waxaan u hoobtay inaan lianzacahumaa faqaala dachumaa fa inii adkhaltumaa daahiratayn habeenkii aswata tabog markuu ka yaraadhee muqhira u khidmayna nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka muqhira ka waamaysad qofka nabiga iyo kumka iyo nabigu intuu jubaddii siibi waayaybu xagga hore ka siibay wa qaala israail wuxuu ihi an jaabir bni can jaabir jaabir bni yaziid bn alxaaris aljucfi abu cabdillahi alkufi daciif jiddan can caamir wuxuu yidhi asagu can caamirin wa jubbatan iyo jubbad buuri caamir shurxil shacbiga wuxuu yidhi ahdaa dixyatu lina sl khufayni wa jubbatan fa labisahumaa xataa hee taharaqaa ilaa ay dhammaadeen fa labisahumaa nebi maxamed waa xidha waa ku labistay xataa takharaqa ilaa ay dhammaadeen oy hun noqdeen oy baabeen laa yadri nebiyu nebiguna aanu garanaynin calayhi salaatu wasalaam ama laa yadri ma ogeyn annabi sal adukiya ma neef la bay humaa labadoodu ka ahaadeen ama mase laa mise waxay ka ahaadeen meyd intii harigii laga saaray la deebiyey ah, adakiyun miidiin qoray adukiya baa ka fiican adakiyunna waa sax ma neef la gowraco xalaala harigii oo baa laga sameeyey khufeynkan mise neef meyd ah oo harigii intii laga saaray ayuu ihaabin dubiqa faqad dawra soo mahin harig walba oo hadda suumankaad qabtaan iyo boorsooyinka iyo moobeelka bahasha ku gadaaman iyo kabaha maaska iyo waxaasoo dhan sheekh axmed waxayn mataqaan daadareman waa doofaar maadaa og adugu ayuu ihaabin didiqa uun ku xambaar xadiidka ibni cabbaas ee caamka ahaa qaala abu ciisa wuxuuhi waa abu isxaaq haadaa huwa abu isxaaq ashaybaani weeyehe wasmuhu sulaymaan baa la yidhaahdaa ibnu abi sulaymaan fayruus abu isxaaq ashaybaani alkuufi hiqa baa weeyaane ma aha abu isxaaqa sabiici buu ku yidhi wuu ka ixtiraasay wuxuu ku yidhaha ku degdegin aanaa ku fududaanin buu jaa fii nacli rasuulillah sal slam xadaanaa muxamed kabihii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ku yimid iyo qaabkay ahaayeen ayaynu ka gudagelaynaa halkan xadaana muxamed bnu bashaar bundaar shaykhutu qaal xadaana abu daawuud aطayaalis qaal xadaana hamaam ibnu yaxya alcawdi alcawdiy bidaal ama bidaal can qataadata ibni dacaamat asaduusiya qaala qultu lianas ibni maalikin kayfa kaana naclu rasul l slam nebi moxamed kabihiisu sidee bay ahaayeen bal noo tilmaan qaala wuxuu ihi lahumaa qibaalaani waxay lahaayeen laba indhalo laba indhalo ayay lahayen laba indhalo ama labo yacnihii fargashi ayay lahaayeen marka hadda suulka miday galaan soo ma jiraan aa ah, sandalka suulka gala farta kale ku xigtana way la geli jirtay marka laba suulka iyo farta kale laba meelooday galaan bay lahaayeen laba meelooday galaan ayay lahaayeen saa u fahan loomaa waxaa u sugnaa qibaalaani laba indhala indhala ama laba fargashi aa suulka geli tu kala ka sii saa soo maaha midda suulku soo sidaa ma aha suulkii ma gelisay farta dheeree ku xigtana saasii dheh ku dhaji labada farood saa u gelay weli kaba noocaas waayahan maynaan arag qofka ugu horreeya ee kabaha bedelana saxaabada cumaan ibnu cafaan baa lagu sheegaa xadaana abu kurayb moxamed ibn lcalaa shaykhu ljamaca qaala xadaana wakiic bn jarax can sufyaan can khaalid ibni mihraan alxadaa laysa lahu mathiil nin aad u qiimo badan oon aad u sheegi jirna markaynu ummahaadka akhrinayno khaalid ibni mihraan abulmanaazil alxadaa hiqatun yursil alxadaa hadda asagu kaboola maahan laakiin kuwa kabaha taloon buu leyar fadhiisan jiro oo saaxiiballah oo la sheekaysan jiray <laughs> markaanbaa xadaa loogu bixiye kaboole ha u fahmin sheekha saha mararka qaar baa reer baad la degi kaboolayaala markaasaa kaboola laguu bixinba maxaa dhiboo ku jira wax ka fiican mu jira can cabdilaahi bni alxaari cabdillahi bn alxaarit alansaari albasri can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu qaala kaana waxaa u ahaa linacli rasul sal sl nebi maxamed kebihiisa waxay lahaayeen oo u ahaa qibaalaani laba indhalo ama laba suulgashi fargashi iyo suulgashi mathniyun la labalabeeyey kaana waxaa u ahaa qibaalaani mathniyun yeelankooda yani mathniyun yacnihii la labalabeeyey shiraakuhumaa ee suunkooda ah, ama yeelankooda yeelankooda mid la labalabeeyey buu ahaa bimacnaa waa la adkeeyey washiraaku waa axadu suyuuri nacli alatii takuunu calaa wajhiha wey somaartid waa intii mid lagu qabtaa mid kaloo adagoo baambiira lagu sii dulqabanaya markaasay si ay cagta isuga xajeen adii sida dacaskoo kale fog kuusoo dhihi marka waa laba fargashayoo sidaa ah waa la adkeeya marka iyadaa wey shiraakuhumaa wey xadaanaa axmed bnu manic albaqawiyu qaala xadaanaa abu axmed azubayri muxamed ibni cabdillahi bnu zubayr ibni cumar ibnu dirham alasad abu axmed azubayr alkufi hiqatun thabt ila anahu qad yukhdi'u fi xadiidi tawri <coughs> qaala xadaanaa ciisa ibnu dahmaan aljushamiyi abu albasri saduuqun afrada fiihi ibnu xibbaan dee waa dhib leh qaala wuxuu idhi marka akhraja ilaynaa anas bnu maalik naclayni akhraja wuxuu soo saaray ilaynaa xaggeenna anas ibnu maalik naclayni laba kaboodoo jardaaweyni yacnihii sibsib ah sibsib ah lahumaa waxaa u sugnaaday qibaalaani laba faxadaanii haabitun badu waagii dambea haabit ibn aslam albanaani waxuu ii sheegay ardaygii anasa can anas wuxuu iga warramay annahumaa kaanata nacalayi nabiy sal slam nebi maxamed labadiisii kabood bay ahayn buur anas maxamed bay ahaayeene sibsibka ahaayoo labada indhalo lahaa marka ama labada yeelan ee xagga hore ku lahaa ee xadana isxaaq ibn musa alansaariy xadana macn ibn ciis alkazaz qaala xadana malik ibn anas imam dar lhijra qaala xadana saciid bn abi caruba saciid bn abi saciidin almaqburi saciid bn abi saciid kaysaan almaqburi abu saciid almadani hiqatun tagayara qabla mowtihi biarbaca siniin wa riwaayatuhu can caishata umi salamata mursalatun baa la yidhaahdaa ama riwaayatuhu can abi hurayra aad bay u badan tahayba can cubayd ibni jurayj cubayd ibnu jurayj ataymi almadani hiqa annahu qaala libni cumara ra'aytuka waxaan ku arkaa ibni cumarow talbasu inaad xidhato daa'iman annicaala asibtiyata kabaha midkooda kabaha sibsibka ah waxba uusan tarrixin oo timaha aan lahayn oo shacarka aan lahayn oo sida kuweenna aan qabno oo kaleetaata kuweynu timo waa maas moog tahay kabahaasaad xidhataaye eh, eh, yani maaragtay eh, almujaradatu min ashacri baa layidhaha timaha laga dhartiray oo laga xooday jawaabtuu siiya hadda u fiirso qaala wuxuu idhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sal slam yalbasu asagoo xidhanaya annicaala allatii eh, kabahaasoo laysa fiiha shacrun aan wax tima lahayn nebi maxamed oon tima sabtiya eh, eh, kaba sabtiyaa xidhanaya ayaan arkay annicaala allatii laysa fiiha shacrun wayatawada'u fiiha weliba ku weysaysanaya haddana oo biyaha dusha kaga shubaya oo ku weysa qaadanaya waa kaba markaa adag dee fa ana aniguna uxibu waxaan jeclay an albasaha adee ninkanna waa taqaanaa wuxuu ahaa fiihi nasca shadiid litibaac aad buu yani maaragta nabiga sunnadiisa u mutaabacayn jira u raaci jiray waa wuxuu kaga kheerbatay dadko dhan oo kaga wanaagsanaaday wax lamidana midana mama jira caalim buu ahaa mutabaxir ah fidiin oo weliba geesiya oo dagaalyahana oo dhinac walba ku fiican buu ahaa ninkan xadaana isxaaq bn masuud alkawsi qaala xadaana cabdurazaq ibnu hamaam can macmar ibn rajculat alyamani can ibni abi dibin muxamed ibn cabdiraxmaan ibn muhiirata ibn alxaari ibn abi dib hishaam alquraysh alcaamiri abulxaaris almadani hiqat faqiih faadil laysa lahu mathiil shaykhu lmadiina buu ahaa yani dadka hoosta marka de maalig lagama taaban kara laakiin daasna can saalix mawla tawamati mawla tawamati saalix ibnu nabhaan almadani mawla taw'amati saduuqun ikhtalata biaakhir cumrihi can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kaana linacli rasul slm qibaalaani kaana waxa u ahaa linacli rasul sl nabi maxamed kabiisa waxay u ahayd qibaalaani laba yeelan laba yeelan bay lahaayeen buudhi laba yeelan ayay lahaayeen xadaana axmed ibnu maniic albaqawiyu qaala xadaana abu axmed azubayr qaala xadaana sufyaan can suday Eh, ismaaciil bn cabdiraxmaan bn abi karimata sudaya abu maxamed alkufi saduuqun yahim wa rumiya bitashayuc qaala xadaanii man samica camr ibnu xuraytin yaquulu ra'aytu rasul l slama yusalii fiina calayna laba kaboodoo hee makhsuufatayni waxaa weeye maaragtay la isku tolay maqsuufatayni la isku talay jaantiibaa khafiif noqotay markaasaa jaan kale lagu dhejiyay markaa iyadaawe markaa suberburg laguma dhejinay taygasya dee masbaarax baa laiskula dhejinayaa baambiirta raggii soo gaadha xidhan jiraa garanaya raggiina baambira midaan xidhan jirin baan u malaynay baambiirta soo arki jireen labada kabada isku dhegan waa laba qallaafa la saaraya markaa iyadaawe waa la isku dhejin markaa waa la xoojin yacnii mukhayadatayni waa laisku dhejinayaa waa laisku tolayaa jaanta hoose lugta la saaro dhulka kaa celisiya dhagaxa iyo geedihii gubti waxaas ayaa si loo awoodayaa jaan kale dusha laga sii saari markaasaa yeelmihiina dusha markaa lagaga toliyo kamcaadioo baambiira iska noqonaysa markayada xadaana isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaana macnu bn ciisa qaala xadaana maalik can abi zinaad can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi zinaad cabdullahi bn zakaan alqurashi can ilacraj can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu hurmus acrajkaas can abi hurayrata radi allahu taala an rasul slam qaal laa yamshiyanna yuusan soconna axadukum midkiin fii naclin waaxidatin liyuncilhumaa jamiican labada kabo labada cagood kabaha u wada xidh ow amase liyuxfihimaa jamiican ama ka wada saar shayaadiinta allu keliya ku socota khaaliful yahuuda wanasaara fainahum yani taas saluu caalamka fainahum laa yusaluuna caalim samayn tani waxa weeye labada eh, kabood eh, ama wadagasho ama iska wada daa laakiin hadday daruura keento halkabaad ku soconaysaa kabtaasaad ku socon cabaar waad ka saari lugta markay qabowda takalaad gelin cabaar baad haddana ku hankoolayn waad ku hankoolayn haddana waad ka degi takalaad gelin cagagub adag iyo qorax adag iyo rafad adag tahay marka yadaw laakiin biduuni daruura adaruura tutubixul maxduuraat bakhtiga iyo meydka waa lagu baneeyey marka waxaa laga hadlayaa labada cagood cadaalad u sameeyo lugna uun ha gelinin kabaha lugna ka din xadaanaa qutaybata bnu sacuud can maalik ibni anas can abizinaad naxwow xadaanaa isxaaq bnu muusa qaala xadaanaa macnu qaala xadaanaa maalik can abi zubayr can jaabir n sal naha wuxuu reebay an yakula yacni arajula bishimaalihi an yakula inuu cuno yacni arajula shakhsiga loo jeeda bishimaalihi bidixdiisa oo amase yamshi inuu ku socdo fii naclin waaxidatin halkab inuu ku socdo halkabna waa la diida iyadana muslim baa soo saaray fii kitaabi libaas baabu nahyi can ishtimaali samaa'i waalixtibaa'i fii thawbin waaxidin ayuu ku keenaa asna waayahay xadaanaa qutaybatu can maalik xaa وxadaثna isxaaq bn musa qaala xadaثna macnu bn ciisa alqasaas qala xadaثna malik bn anas can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra annabi sal slm qaala ida intacala axadukum midkiin hadduu kabaha xidhanayo falyabda'a ku bilaa bilyamiini midigta waidaa nazaca hadduu siibayo somaa falyabda' bishimaali bidixda hor siibo mar walba kabagashiga midigta ka horaysii kuna dambaysii ka siibidda faltakun ilyamiinu midigtu ha ahaato awalahumaa tuncalo midda ugu horeeya loo kaba xidho wa aakhirahumaa tunzacu midda ugu dambeeya laga siibana ha ahaato xadaana abu muusa muxamed muana qaala xadaana maxamed jacfar gundar qaala xadaana shacb bn xaja bsam asde qaala xadaana ashcad wahuwa ibnu abi shachaa can abiihi can masruuq alajdac can caaishata qaalat kaana rasul l slama yuxibu mid jecel ayuu ahaa atayamuna midigeysiga ama mid la jeclaysiye ayahayd yuxibu wuxuu jeclaa atayamuna ma stadaaca in alla intuu karo waxaysan dani u diidin nabiga calayh salaatu wasalaam fii tarajuli xagga shallaysiga wa tanaculihi kabagashiga iyo wa tuhurihii dahaaro qaadashada markaa kulli waxaaso dhan xadaanaa muxamed ibni marsuuq abu cabdilaah muxamed ibnu muxamed baa magaciisa la yidhaha muxamed ibnu muxamed ibnu marsuuq albaahili albasri abu cabdillahi saduuqun lahu awhaam qaala xadaanaa cabduraxmaan ibni qays abu mucaawiyata abu mucaawiyata azacfaraani albasri matruukun kadabahu abu surcata wagayruhu qaala xadaana hishaam bn cabdillaah can muxamed hishaam bn xasaan alqarduusi weeye can muxamed ibni siriin iska fiiri ahbat naasi can muxamed ibni siriin yuuna kuu gabanin hishaam ibnu xasan alqarduusi can muxamed ibni sirin can abi hurayrata qaala qala rasul slam qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa nebi maxamed kaana waxa u ahaa linacli rasul l slam qibaalaani laba indhalay lahaayeen ama laba fargashi laba haddee lugaha farahooda soo faraon lama dhaho laba suulgashi iska dhe laba suulgashi af soomaaliga sax laba suulgashi wa abi bakrin wa cumara haakada ayagana wa walu man dul midkii ugu horreeyey duulkaasoo caqada xidhay caqdan waaxidan hal suul gashay ka dhigay cumaan ibnu cafaan cumaan ibnu cafaan baa asagu barnaamijkaa ka bedelay oo casriyeeyey intaa wixii ka dambeeyeyna aduu bilaa indhala baad hadda xidhataaba sheex ayagoon indhalahayn ahayn baad xidhataaba kulligiin xarag aad moodeen oo cagtu iska fisanta iska geli oo xagga horena ka bix xagga damban ka soo bix marka baabu maa jaaa fii dikri khaatami rasul sl nabi maxamed iyo shaabaddu wax ku shaabadan jira waraaqaha iyo waxaas hada wabilahi towfiiq wsali allahuma cala nabiyina wmowlana muxamedin sala allahu alayhi w